bilowgi adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgi adduunyada baratankii bilowda adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kulan wacan dhegaystayaal meel kastaaad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha duurka iyo n magaalada muqdisho kale ismaqal wanaagsan waa isniin taariikhduna waa tobanka oktoobar ka qodobadan maanta kusoo qaadan doono barnaamijka ciyaaraha duur waxaa qayb ka noqon doona kulamadii laga ciyaaray tartanka israabraabka yuurowga xulka kurueshiya laga badiyey sbeeni turki oo badisay iyo dhammaan waxaan eegi doonaa xulalkii ciyaaray tartanka israabraabka yuurowga iyo kulamada weliba lagu wado maanta ilaa caawa in laga ciyaaro ayaan barnaamijka ku eegi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta arsenaal oo qirtay inuu doonayo inuu ku biiro naadiga reer sbein ee reaal madrid waa kuma xidigaasi barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa manchester united waxaa iska diraysaa scott mark tomany bisha janawari marka la gaaro ayay shaacisa in xiddigan ay iska fasixi doonto kooxda kubadda cagta manchester united qodobadaas waxaa kaloo maqli doontaan waa manchester city oo saddex jibaar ka dhigtay mushaaraka xidig da ah oo kooxdaasi u ciyaara ciyaaryahankaas ayaan idiin soo gudbin doonaa ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka n Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met en grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de waa tahay duur wanaagsan ayaan mar idin leeyahay haddaan fiirino ciyaaraha tartanka xiisaha badan ee isreebreebka yuurowga kulamo aad u xiiso badnaa ayaa laga ciyaaray ciyaar dhex martay sbein iyo norway waxaa hal gooli eber ku badiyay xulka qaranka sbein norway saas ayaa looga reebayba tartankan oo gebi ahaanba way iskaga hartay tartanka yuurowga ciyaaryahanka lagu magacaabo halan iyo kooxdiisiina sanadkan way isla hareen oo sidaas ayay ku macsalaameeyeen tartanka yuurowga kulamo kalaa la ciyaaray ciyaarihii la ciyaaray waxaa qeyb ka ah kulan dhexmaray kooxda welis amaba xulka qaranka welis iyo kurweshiya laba gool iyo halna waxaa ku badiyey xulka qaranka welis sidoo kale poland iyo moldova ayaa waxay galeen barbardhac hal gool iyo hala labadan kooxood ayaana waxay ku wada jiraanba ma labadan xul gruubka e kulamada kaloo laga ciyaaro waxaa kamid ahaa romania oo afar gool iyo eber kaga badisay andora waxaa jiro kulamo kaloo laga ciyaaray tartankan waxaa qeyb ka ahaa kulan ciyaareed dhex maray xulka georgia iyo waliba sebras iyadoo afar gool iyo eberna ay ku badisay xulka qaranka georgia ciyaarahaas ayaana laga ciyaaray turkina afar gool iyo eber wuxuu ku garaacay xulka qaranka latviya sanadkan xulka qaranka turkiga tartankan yuroga waxawaaye wacdara ayuu ka dhigayaa oo haatan sida u muuqataba aad ayay bandhig cajiiba usoo bandhigayaan kulan xaa jira dhex mari lahaa israael iyo xulka kosofo ciyaartaasina gebi ahaanba way baaqatay oo kooxda amaba xulka israael iyo kosovo labadaas xul waxay ku wada jiraan gruubka i ciyaartaasina ma la ciyaarin oo gebi ahaanba waa la joojiyey israael sida la ogyahay qalalaasa ayay haatan ku jiraan wax arintaas la xiriirta ayaan ciyaartaasi loo joojiyay amase ay u baaqatay waxaa jira tartanka yuurowga kulamo laga ciyaari doona maanta iyadoo ciyaaro badan maanta ay jiraan oo tartankan laga ciyaari doono xulka qaranka burtuqiiska kamid ah burtuqaal caawa ciyaarayaan kulanka burtuqaal iyo bosniyana wuxuu soo geli doonaa caawa saacadu markay tahay saddex saac afartan iyo shan daqiiqo ayay ciyaartaasi caawa soo geli doontaa oo christiaano ronaldo iyo kooxdiisiiba kulamadan yuurowga isreebreebkiisa bandhig cajiiba ayay soo bandhigayaan kulmadii lasoo dhaafa way badiyeen caawana kulan kaloo xiise leh ayaa horyaala kulankii lasoo dhaafana christiaano ronaldo waatuu laba gool dhaliyay laba gool marka ronaldo gooldhalintana aad ayuu ugu socdaa isagoo guud ahaanba goolasha xulalkane aada usii kororsanaya xisaabtiisa kor ayay u socotaa christiaano ronaldo caawana kulan xiise badan ayuu ciyaari doonaa kulankan caawa christiano ronaldo waxaa weeye shaxdab amaba lenabka oo lagu soo bilaabi doonaa ciyaar xiisala ayaana bortuqaal iyo bosnia caawa wada ciyaari doonaan kulamada jira waxaa kamida beljimka oo la ciyaareysa sweden ciyaartaasoo saddex saac afartii shan soo galaysa netherland caawa way ciyaareysaa griiga iyo netherland ayaana caawa wada ciyaari doona slovakia ayaa sidoo kale qeyb ka ah wadamada caawa ciyaaraya tartanka yuroga austriyana asarbajaan ayay la ciyaareysaa ireland caaw sidoo kale iyo gibraltarna way wada ciyaari doonaan guud ahaana kulamadaas ayaa caawa laga ciyaari doonaa tartanka yuurowga gebigoodna isku saacad ayay soo geli doonaan oo caawa saacaddu markay tahay saddex saac afartii shan daqiiqo amaba afar saac oo rubi dhiman ayay kulamadaasi soo galayaan nwoke ga-anụ ma mbụ bọnamisi chụara elibo mejwenụ pụta jaye markaan haddii aan eegno xidig ka tirsan kooxda ganaris ayaa wuxuu si cad u sheegta ama u qartay inuu jeclaan lahaa inuu ku biiro kooxda riyada ee reaal madrid reaal madrid waa koox ciyaaryahanada daayarta ah ee aada u xiiseeyaan in mar uun ay ka ciyaaraan amaba ku ciyaaraan garoonka santiago barnabeo islamar ahaantan ay xirtaan maaliyadda reaal madrid ciyaartooda da yar ayaana inta badan ku riyooda kooxdaasi magaca weyn inay maalin uun u ciyaaraan markaana waxay wararkiisu soo baxayaan xidig kale oo u ciyaara arsenaal oo qirtayba inuu jecelyaha mar uun inuu xirto maaliyadda cadka ee naadiga maryangiska real madrid inkastoo xidigan uusan weli tegin real madrid islamarkaana uu haatan ku sugan yahayba naadigiisa arsenaal haddana wuxuu mustaqbalka fursad u haystaaba in real madrid uu ku biiri karo ciyaaryahankaasna waa weeraryahanka arsenaal ee lagu magacaabo inkete inkete oo wareysi siiya forforto ayaa wuxuu sheegayba mar wax laga weydiiyo kooxda uu jeclaan lahaa inuu u ciyaaro mustaqbalka ayaa wuxuu sheegay in haatan uu ku sugan yahay ganaris balse kooxda kale oo adduunyada ugu jecelyaha ee real madrid xidigan inketa ayaa wuxuu sheegay inuu real madrid ay tahay kooxdii sariyada mar uuna u ciyaari doono inketa haatan waa afariyo jir wuxuu sidoo kale sheegay in maaragtay tartanka champions leaga uu kula guuleysan doonaba real madrid real madrid ayna afariyo toban jambiyon haatan haysataa sanadkan champions leaga way ciyaareysaa kii shan iyo bay u socotaa oo maaliyadooda xitaa shan iyo champions leaga mar hore ayay soo diyaarsadeen real madrid marka sanadkan ay jambiyoonka waxay ka keento waa la arki doonay ensemble on fait le show. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'aime vite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh, oh, oh. waa tahay markaan haddaan eegno tababaraha xulka qaranka gaana chris ayaa waxa uu ka hadlay wararka sheegaya inuu dhaawacmay xidiga qadka dhexe ee arsenaal ee lagu magacaabo thomas barte warar waxaa soo baxay sheegaya inuu dhaawac soo gaaray thomas barte ciyaar ee xulkiisa gaana la ciyaarayeen mexico wararkaas ayaana wax laga weydiiyey dababaraha xulkaasi kulan saaxiibtinimo oo dhexmaray gaana iyo mexico ayaana laba gool iyo eber waxaa ku badiyey xulka qaranka gaana thomas berte ayaana la bedelay waqtigii nasashada waxaana arsenaal kusoo kordhay walaac cusub taas oo u maleynayaan inay kodh inuu ka dhaawacmo ciyaaryahanka thomas barte xidigan qadka dhexe ayaa marka la jooga arsenaal waxa uu yahay lafdhabar iyadoo arsenaal markuu u ciyaarayo kulmadeeda natiijo fiican ay gaartaan thomas barte waxaana lagu tilmaamaaba xidiga ugu khibrada badan marka arsenal la joogo ciyaartii manchester city ayuu dib uga soo laabtay garoomada amaba uu dib ugu soo laabtay baarte oo dhaawac markaasi kasoo laabtay haatanna waxauu gudanayaa waajibaadkiisa xulka qaranka gaana isagoo kooxdiisa amaba xulkiisa u ciyaaraya kulamo saaxiibtinimo gaana iyo mexico ayaana haatan waxay wada ciyaareen kulan saaxiibtinimo laba gool iyo ebarna waxaa ku badiya xulka qaranka ghana tababaraha xulkaasi gaana ayaana waxuu sheegayba amaba uu hoos u dhigay wararka sheegaya in baarte uu mar kale dhaawac soo gaaray islamar ahaantaana uu dhaawac ku laabtay thomas barte wuxuu mar walba ciyaari lahaa afartan shan daqiiqadood ayuu leeyahay tababara kris ayaana wuxuu sheegay in ciyaarta barte uu bedelay inuuna siino helo maadaama xulka ay kusoo socdaan ciyaare aada u adag wuxuu sheegay in afartan iyo shan daqiiqo markii uu ciyaaray thomas baarte uuna siino si uu helo uu ciyaarta uga bedelay islamar ahaantaana wax dhaawac la yiraahdo aysan jirin kadib markuu soo baxay warkaas sheegaya in thomas baarte uusan dhaawacmin waxaa qalbiyada u qawoobay kooxda kubadda cagta arsenaal iyo waliba taageerayaasheeda arsenal ayaana haatan waxay ku jirtaaba tartanka champions leaga iyadoo ciyaaro xiiso leh ciyaari doonta kulanka amaba kulamada soo socdo ee champions leaga inkastoo kulankii ugu dambeeyay ay jambiyoonka ciyaareen wareega guruubyada ee guuldaro kasoo gaartay kooxda lagu magacaabo linis haddana arsenaal ayaa rajo ka qabto sanadkani in jambiyoonka ay meel ka gaaraan kooxda kubadda cagta arsenaal ayaana haatan waxaa jira ciyaartooy dhaawacyo uga maqan sida xidiga lagu magacaabo leandro eh, trosad trosad ayaana dhaawac ka maqan iyadoo shalay mar la filayeyba in dhaawacyada arsenaal uu thomas barte uu galo balse haatan taasi ma aysan dhicin arsenaal way ka badbaadeen oo baarte haatan dhaawac ma qabo waa oo caafimaad qaba marka dib loogu soo laabto kulamada horyaalka brimer leaga waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta arsenaal ay la ciyaari doontaa chelsea kulankaas oo ka dhici doono garoonka stanford bridge waana kulan aada u adag marka la fiiriyo horyaalka brimer leaga iyadoo markaas kadibna arsenaal lasii ciyaari doonto tartanka champions leaga kooxda sevilia kulan xiiso leh ay ku balansan yihiin maalin talaada ah tartanka champions leaga wareegiisa gurubyada arsenal ayaana haatan waxaa loo sheegay thomas barte inuusan dhaawacmin sans on fait le show. mbabe iyo weliba kooxdiisa b s g haddaan fiirino baris st german ayaa haatan waxay diyaarineysaaba qandaraas cusub oo ay usoo bandhigayso ciyaaryahanka reer faransa ee kelian mbabe waxayna isku dayeysaa naadiga b s g inay ku qanciyaan ciyaaryahankan daada yar ee mbabe inuu sii joogo garoonka lagu magacaabo bagdes breces ee ku ciyaarto naadiga b s g dhammaadka xilli ciyaareedkan ayuuna qandaraaska uu kula joogo mbabe kooxda b s g oo dhici doonaa iyadoo u muuqataba in si free ah uu kaga tegi doono naadiga b s g b s g ayaana haatan waxay wax walba ama wado kasta u maraysaa sidii ay u bedeli lahaydba maskaxda embabe ee real madrid uu ku jecelyahay islamarkaana ay doonayaan inay ku qanciyaan sii joogitaanka naadiga reer faransa ee b s g kaliyana baaba ayaa waxaa la filayaa inuu si xor ah uga tago kooxdiisa markuu dhamaado xil ciyaareedkan haatan socda iyadoo baris sant german ay ku qasban tahayba bisha agoosto ama bishii agoosto ayay waxaa isku dayday kooxdani in ciyaaryahankan uu u saxiixo heshiis cusub amaba uu kooxda iskaga tago embaba ayaana labadaba diiday wuxuu diiday inuu kooxda heshiis cusub u saxiixo sidoo kale waxauu embaba diiday inuu kooxda markaasi uu ka tago ayuu diiday iyadoo taasina ay keentayba ciyaaryahaankani in kooxda kubadda cagta ee baris st german ee xitaa isku dayday inay ciqaab marsiiso balse laba goorbo kooxdan waa ay maaragtay ka samrilaada ciyaaryahanka kalyan embabe embabena isna kooxda waa uu quusinayaa oo si cad ayuu ugu sheegay inuu diyaar u yahayba in si firiya uu ugu biiro naadiga reaal madrid taas oo ay dhib ku tahayba kooxda b s g xidigan xitaa kooxa reer carab ayaa soo doontay balse wuu iska diiday si firiya ayuuse rabaa in uu ugu biiro reaal madrid baris st german ayaana haatan waxay isku dayeysaaba mar kaleeto in ciyaaryahankan ay ku qanciso inuu sii joogo kooxda iyadoo lacago fara badan u qoreysa islamarkaana heshiiska dooneysaba inay u kordhiso jawaan lacaga ayaa lasoo agdhigayba embabe wax alla waxaa rabtidna sheegay waa layiri embabe ayaana waxay rabtaaba kooxdan la yiraahdo b s g inuu u saxiixo heshiis cusub taas oo maaragta kusii joogi doono kooxda reer faransa ee lagu magacaabo b s g balse real madrid ayaa dhinaceeda waxay ku kalsoon tahayba in suuqa january ay heshiis hordhac lasii gaari doonto ciyaaryahanka reer faransa ee kaliyan embabe marka uu dhamaado heshiiska uu kula jiro kooxdiisa b s g oo ku eg xagaagan oo kaliyana si firiya oo lacag la-aana ah ayuu embabe waxa ugu biiri doonaa kooxda kubadda cagta ee real madrid xidigan wuxuu u daneynayaaba real madrid real madrid suuqa haatan xitaa waa isku dayday embabi inay ka qaadato b s g balse b s g ayaa waxay sheegatay lacago waali ah real madridna na maadaama og in ciyaaryahankan uu kooxda rabo si firiyan xagaag dambe ay ku heli doonto lacagteedii way iska heysatay si firiya ayuuna embabe ugu tegi doonaa kooxda reaal madrid b s g ayaana waxay isku dayeysaa amaba wax walba u sameyneysaa sidii ay gacanta ugu sii heysan lahayd xidiga mustaqbalka fog leh ee reer faransa ee kalyan embabe tous ensemble on fait le show. On donne vite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On donne vite à la magie, y pas de naadiga manchester united ayaa markaan waxay go-aan gaartayba inay iska iibiso scott mactomany markuu furmo suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ee xagaaga hadduu yimaado dalab macquula oo xidigan lagu fasaxi karo diyaar ayay u tahayba reedii inay iska fasaxdo scott mactomany Ciyaaryahankan oo lixlabatan jir, laba gool ayuu u dhaliyay Manchester United waqtigii dheeraadka ahaa ee ciyaartii Brentford, isagoo kooxdan badbaadiyay kulankaasi. Guuldaro ayaa soo gaari lahayd Manchester United, balse todobaadkii hore isaga ayaa badbaadiyay kooxdiisana kaalinta tobanaad geeyay kadib markuu laba gool oo isagu dhaliyay Scott McTominay ay guul ku gaartay Manchester United. Man United ayaana waxaa cadaadis badan ku haysaa amaba xidigan ayaa waxaa cadaadis badan ku haya tababare eric tanhaag kaasoo ku riixayaba inuu siiyo ciyaaryahankan boos joogto ayuu ka rabaa tababaraha tababarahana xidigani boos joogtaha ah ma siiyo inta badan oo marna bedel oo ku keenaa marna wuu ugu jiidaaba ciyaarta wuu ku adkeeyaa manchester united aana waxay u muuqataaba inay iska fasaxayso scott mactomany ciyaaryahankan qadka dhexe ayuu xulkiisa qaranka scotland ayuu wuxuu ka caawiyeyba inay usoo gudbaan eurooga labada kun afariyolabaatanka kooxiisa manchester united-na xagaagan sida muuqataba wuu caawinayaa oo horey ayuu u wadaa isagoo sanadkan labada kun xulkiisa qaranka scotland u dhaliyey lix gool toddobada ciyaarood oo u saftay bandhig cajiiba ayuu ku jiraa ciyaaryahankan waqti qurux badan ayuuna xulkiisa qaranka scotland oo xagaagan amaba sanadkaani ku qaadanaya dalab gaaraya soddon malyan oo gani ayay kasoo gudbisay westham xagaagii hore balse ma aysan ku guuleysan in dalabkaasi laga aqbalo xidigaana ay qaato naadiga westham manchester united ayaa la saxiixa oo lasoo saxiixatay sanadkan xidiga la sofyan safyan amrabad ciyaaryahanka reer morocco ayaa markaan waxay aaminsan tahayba inaysan wax boosa u heenin mactomany kaasoo qandaraaskusu ku eegaya xagaaga dambe balse redivlis ayaa haysato labaiyo bilood oo kale amaba dooq u haysato oo heshiis kordhin amaba heshiiskiisa ku kordhin karto sida warbaahinta sheegaysana manchester united kuma degdegayso in bisha janawari ay iska iibiso maagtamani balse waxay doonayaan ilaa ay inta laga gaarayo xagaaga dambe in suuqa ay indheindheeyaan inta lacag ee xidigaani ay iskaga faseexi kartana way ka fakarayaan maagtomani ayaa kooxda koowaad ee manchester united u saftay sanadkii labada kun todobaiyo tobankii waxaanu fursadii koowaad siiyeyba tababare jose morinho oo uga yeeray ciyaaryahanka amaba kooxda da-da yar ee kuliyada manchester united ilaa iyo haatanna uu kooxda waxa u saftayba in ka badan laba boqol oo kulan dhammaan tartamada oo dhan xil ciyaareedkan ayuuse waqti fiican qaadanayaa kadib markii uu kooxdiisa u dhaliyay laba gool ee guul ku gaartay xulkiisana goolal ayuuba aad ugu dhaliyaa sanadkan tahay dhegeystayaal guud ahaana maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha k n n ayaad kala socoteen ee tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo